ah qolyaha khamrada cabba idaa mariduu hadday xanuunsadaan ninka khamre cabka iyo khamrada laga kari waayey hadduu xanuunsado sakaraadka la booqanin buu hi cabdullahi bni camr bni caas idan bukhaarina waa waasiciyey oo wuxuu yidhi faasiq oo dhan baa la ah faasiq oo dhan baa lamid ah masalada inaan faasiq la booqan karin waa masale khilaafiya bayn culamaa rag badan waxay leeyihiin faasiq waa la booqanaya lanna ciyaadadu iyo booqashadu iyo bariintu waa xaq ay muslimiintu isku leeyihiin ninka faasiqana waa muslim xaqa asagana ma dhici karo hala waaniyo waxa loo sheego hala wacdiyo laakiin baryada laga goosan maayo saasaa culum fara badan leeyihiin marka salaamtu waa soo gelaysa fii bacdi nusakh waxaa ku sugan meesha hadda inoo qora can cabdilahi bni camr bni caas can cabdilaahi bni cumara cabdillahi bni cumar bn khataab bay bacdi nusakh qorahayaan suukin kara ninka waaya daciifu lisnaad fiihi waxaa ku jira cubaydillaahi bni zaxar wahuwa daciifun xaabidka wuxuu le waa saduuqun yukhti sida raajixana xadiidku waa xasan alisnaad maxaa yeeley callaqahu اlbukhaariyu fi الصaxiix bisiiqaةi اljazmi xadiidkan hadda aharkan bukhaari fii صaxiixi buu ku keenay bisiiqaةi اljazmi xadiidka lix kun laba boqol konton iyo an lix kun laba boqol konton iyo shan sanadkanna waa ku yimid can cabdillaahi bni cumara o can cabdillaahi bni cumara cinda saciid bni mansuur bisanadi ضaciif laa tusallimuu calى man shariba alkhamra walaa tacuuduuhum ida mariduu walaa tusalluu calayhim ida maatuu cali bn abi waa laga wariyey afarkan isagoo mawquufa calayhi abari baa soo saaray ayib idan marka sida loo badan yahay waxaa weeyaan jumhuurta ay qabaan qolyaha fasaqada ah fasaqada inaan la salaami karin xaggana aan la booqanayn xaggana aan la booqanayn ilaa ay ka toobadkeenayaan dembiga asagaa ayib salaanta ayada jumhuur waxay qabaan inaan la salaamin yani ruuxa si loo cadaadiyo xaggana xumaanta looga gooye ama booqashada oo markuu xanuunsaday in la booqdo ah jumhuurtu waxay qabaan in la booqan karo marka salaamtii waxaa kala duwan iyo booqashada way kala duwan yihiin allahuma marka haddii zajri iyo ruuxa in la yar ciqaabo oo la yar cadaadiyo xumaanta laga hor istaaga la doonaya way bannaantay in salaantan laga goosto xaggana aan la booqanin baabu ciyaadati الnisaaءi الrajula almariid wuxuu baab yahay dumarka booqashaday booqanayaan ninka xanuunsan haweeney nin ma booqan kartaa ma salaami karta xadaثana zakariya bnu yaxya ibn cumar aلطa'i saduuq qaala xadaثana اlxakm ibn اlmubaarak albahili saduuq rubama wahim akhbarani waliid ibn muslim waa nin iqa ah ila anahu yudalis ayb qaala xadaثana alxaariث ibn cubaydاllaahi اlansaari waa taabici jaliil ah wey min sigaar الtaabiciin الshaamiyiin qaala wuxuu uhi taabicigaas ra'aytu uma dardaa uma dardaa baan arkay uma dardaagan waa tii yarayd lanna abu dardaa radi allahu tacala canhu laba xaas ayuu lahaa oo labaduba ummu dardaa la yihahdo gabadha hore waynu soo marray in badan waa saxaabiya jaliila oo khayra loo yaqaana khayra loo yaqaana khilaafadii cufmaan dhexdiisa dhimatay haweenay dambe uu guursaday waxaa iyadna loo yaqaana hujayma umu dardaa asukra baa loo yaqaana taa horena umu dardaa alkubra umudada alkubraa waa saxaabiya jaliila umudarda asuqraana waa taabiciya wey taabiciya faqiha caalima ayb idaa marka gabadhan dambe umudada asuqra way taada maantu sheekhu bukhaari uu keenay hujaymina loo yaqaana alfaqiihiya iyadu way cimriday ilaa aakhirkii khilaafadii cabdilmalik ibn marwan ibn xakam way noolay yani geerideeda waxaa u dhexaysay wax ka badan konton sano labada dunyada konton sana u dhexayso rأytu waxaan arkay bur uma dardaa sgra hujayma calىa rixaaliha acwaad laysa calayha kishaa caa'ida lirajuli min ahli اlmasjid min alansaar bhaari wuxuu ku yidhi nik la alxaari ibn cubaydilaah alansaari ra'aytu uma dardaa maan arkay calىa rixaaliha raradooda uu saaran yahay acwaadun tirar ama udubbo ama laamo ama dhigo waxaa tiradaba n sigay saarayd ama dameerkay saarayd ayaa dhigo lahaa dhigo ama udbo markii qorax ay jirto kale la saarto maro la saarto ama wax lagu dalaali calaa rixaalihaa raradeedii ama yanii awrkeedii waxaa saaraa acwaadun laamo ama dhigo ama udbo laysa calayha uusan ahayn kheshaa'an wax dabool ama dahaad ah yani ulihun baa alool oosa ahaa laakiin wax u saaraa ama galaa'a ama hawdaja ama maraa ma jirin oo qoraxda ka celinay laakiin dhigiin baasaa u gudbanaa laysa calayha usan ahayn acwaad wa jamcu cuud cuudkuna waa laamaha ama dhigaha wey ayb laysa calayha hisha wa fii riwaaya laysa laha hisha meesha calayha laha lagu bedelo kama fi saxiix saxi bukhaari caaida iyadoo booqanaysaan arkay almi wuxuu kuu sheegayaa taabicigu umu dardaa markay socotay ay booqanaysay ninka xanuunsane ansaariga ah gaadidkii saarayd xataa inuu dhigo lahaa dhigahaasna wax dallaalimay wax galaa iyo wax maraa midna ay sokorka saarayn caaida booqanaysa birajulin nin booqanaysa oo min ahli اlmasjidi qolihii jamaacada masaajidka ahaa oo min alansaari ansaar nin ansaareed oo masjidkii magaalada ay joogtay ku xidhnaa oo xanuunsada iyadoo booqanaysan arkay imaam bukhari wuxuu ka qaadanayaa in eh, dumarku ay booqan karaan ragga xanuunsan siday caaishada u booqanaysay aabaheed iyo bilaal radi allahu tacaala canhuma iyo umudardaana ay u booqatay yani muhimmaddun waxaa weye markii fidne laga aamin yahay gabadhuna ay asfuran tahay oon xishoodkii sariirta aysan ka tegin daciifnaa laga aamin yahay way booqan karaan wax dhiba ma ayib markay suuradda oogsato daciifu lisnaad asna waa xasan aarkan maxaa yeelay callaqahu albukhaariyu fii saxiixi bisiiqati اljasmi raqamka ah ثaaniya taabicigan alxaaris ibn cubaydilaah ibn xibaan fi iqaad buu ku sheegay ibn xajarna maqbuul waye waa shaami taabici sagiira laakiin waxba ma warin haye yaxkii lana qisatan shahiidaha qise uu goobjoog ahaabu hadda inuu sheegahaya hadduu hadda wuxuu sir noqon lahaayo can fulaan uu odhan lahaa waaba la daciifin lahaa laakiin maadaama uu yahay taabici jaliila aaniyan wuxuu asagu goobjoog oo qise uu ka warramayo yani dacfiga inuu meelaha gala aad bay u yartaa inta badan saa darteed xasan ulisnaad baynu ku tegayna saa darteed bukhaari u jasmiyey markuu sheegay xadiika markuu keenay baabu man kariha lilcaa'idi an yandura ila alfuduuli min albeyt baabu man buu baab yahay kariha korsaday ama dhibsaday lilcaa'idi ruuxii booqanaya ummadda salaamayey an yandura inuu fiiriyo u dhibsaday ila alfuduuli waxa dheeraadka ah yanii ruux hadaad booqanayso danta ay u booqato ku ekow sidee tahay xanuunkiisa wax ka ogow waxaad la qaban karto dad qur-aan ku akhriyi karto dad waxu qaban karto laakiin meela firfiirin iyo ishoo la mayriciyo oo meelaha la wareejiyo iyo waa khalad wey oo min albaytu guriga ah xadaثna عaliي بن xujr ibn iyaas الsacdi ثiqة xaafid imaam qaala akhbarana عaliي bn misr alimaam الثiqة can اlأjlax yaxya baa loo yaqaana ajlaxu waa laqab laakiin magaciisa yaxya bn cabdilah ba lyahda waa mukhtalafun fiihi ila an alغaaliba fiihi anahu xasn اxadiiث waana shiici laakiin can cabdالlahi bn abi hudayl abulmugiira ثiqa qaala wuxuu ihi taabicigaas dakhala cabdالlahi bn mascuud cabdulahi mascuud baa wuxuu u galay calaa mariidin ruux xanuunsanoo jiran yacuudu asagoo booqanay ama yacuudu xaaluu booqanay wa macahu maca cabdulahi waxaa ahaa qowmun qolyo min almuslimiin wa fi lbeyti gurigana waxaa ku jiray ninka xanuunsan uu joogo imra'atun haweeney haweeney baa joogta nin baa xanuunsan guriguu dhex jiifaa gurigaa haweeney baa joogta fajacala rajulun nin baa wuxuu guda galoo bilaabay min alqowmi qolyihii soo booqday ninka ka mida ah cabdulahi la socday yanduru inuu fiirinayo eegayo ila almar'ati haweenaydi haweenaydu yarka lacay dhowrka hor fiiriy faqaala lahu cabdulahi wuxuu ku yidhi low infaqa'at caynuka kaana khayran laka low infaqaad hadday bururi lahayd ama soo dhici lahayd ama ay daadan lahayd caynuka ishaada ayaa kaana khayran laka kaa khayr badnaan laha booqashadii iyo hawlahoo dhanba marba haddaad hawaankii iyo dumarkii meeshu joogaa isha la laacday xaggaa aaday isha inay ku soo dhacdaa kuu dhaamin hayd buhi inay kugu taallo lanna waa il ad u isticmaasho wey waxaan bannaanayn waxaa marka lagu xambaarayaa inuu dii cawraadka muslimiintii isha ku tahay wadaadku waa laga qadanaya laakiin haween maxajabo oon waxba ka muuqanin oo eh, hal mar inaad fiiriso ishii inay bururtaa kuu dhaamin lahayd waa yar culus tahay laakiin waxaan leenahay xoogow noocama rux gurigiisu joogo inta badan ma waa iska dharyaysanaya dumarku gurigoo joogaan waa inaad aad u taxdirto wey weliba ayb iska ilaaliso markay banaanaha marayaan babadhaanto ay xijaaban yihiin oo asturan yihin lakin markay xaafadaha jogan waxa laga yaabaa inay inta xijaab kusoo dhiida iskaba dhigto inayba tiraado hadda iya neefsatid idan markaad marti tahay ama guri booqoto israari somal maxay dhihi jiraan guri haddii la tago minan he minan maxay dhihi jireen minad hadday tirto maxay dhaheen meeladoy lama galo waa warkaas wey salaam fiican oo sax hadduu ku salaamo u jawaab salaam fiican ugu jawaab insha allah ayib raxmadda ha raacinin assalaamu calaykum wacalaykum asalaam taagnow waraxmat ullahi wabarakaatu ha raacin ka intaas wadadaa waxay leeyihiin naxariis ma mutaan ee gaaladu laakiin salaamtu waa mudan yahay caafiya u noqon karta caafimaad adduunka ah wayna iska leeyihiin almuhim salaam fiican hadduu ku salaamo oo saxan oon khaldanayn salaam fiican ugu jawaab waana siduu dooranaya alimaam ibn alqayim raxmatullah aleh fi kitaabi axkaami ahli zimma baxsi fiican buu ku leeyahy iyada calayka dhib ma laha alayka adiga muslimkan waa calayka kugu jawaabi kara wa calayka gaalada bisa ma laha haddaad tiraa assalaamu calaykum waraxmat ullah wa calayka waa kugu jawaabi kara لأن xadيiثi musii salاati nab صل sلم markuu yihi aلسلام عalayka ya rasuul الlah وعalayku nabiga ugu jawaab marar badan laakiin salaamta inaad dhamaystirtaa fiican oo weliba ruux intuu kugu salam ad ka badiso markuu muslim yahay laakiin dhib ma laha hadii ad ku gaabsato ha waad dhigi karta kama fi صaxiix muslim yani hadday muslimiin ay gaaladooda fadhiyaan waad salaamaysaa waxaad salaamta ula qasbaysaa niyo ahaan muslimiinta dadka muslimiinta ah low <clears throat> infaqad hadday dhicihd caynuka ishaadu ayaa kaana khayran laka kaa khayr badnaan lahaa inay kugu taalo yanii axaadiisii fara badan ay tilmaamaysa ruuxa muslimka ah hadduu dadka islaamka ah cawradooda fiiriyo ama daaqadaha ama meelaha duldulaala guryaha ka fiiriyo in isha laga soo rido way bannaan tahay haddii nin intuu xanaaqay isha uu muran magac e, e, kaaga muda ama murtin kaaga dhufto ama farti kaa geliyo kaasoo dhacdo bilaa qisaas weye dhiig maliid hadur weye dhiiggaas ishu waa konton kontan halad weeye yani haddii mag laga bixinayo haddii ruuxu uu kas kaaga ridin waa ka qisaasanaysa waad kala soo bixi oo isha qisaas way ka suurtagashaa maxaa yeelay xilligan xaaliga ah waa suurtogelaysaa ayadoo marka ama ruuxa isha aad ka ridan lahayd ama magteedu boqol konton halaad ay noqon lahayd ayib ayaa markay ida daraato oo ay meelaan lagu talagelin ay tagto waxay noqonaysaa bilaash yani xubnahaadu waxay ku xurmaysan yihiin markay xaqa waafaqsan yihiin hadday xaqa garab maraan diinta garab maraan xumo ma laha ila marka waa in la iska ilaaliyo baab اciyaada min aramad wuxuu baab yahay in laska boqon karo bakoorada yani aramad yani indhaha laska qabto bakoorada iyo daaska iyo wixii lamida iyo ayib maxaa u kala u taqaana indhaha isku dhego hawar wuxu ka xanuunsanahay maxa la ihahda soomaaliya kale sheega hadda indha buq maa tiri inabuna waa somaal cusub sax wey waa loo baahan yahay sheekh ya bukooraan u aqaanaa daafna waa bartay laakiin soomaali kalaa jira waxaa la weriye indhabuqna ku dartay sharif soomaaligun hooyada ay kuu sheegtaa la fadhiyin waa inaad soomaalida wax weydiiso daabka haddee daabka ramadka waa bukoorada asalka ah inagu waa kala saaraa laakiin waa ruuxaan moodaya eh, bokoorada daabku inay bokooradu ka daran tahay ya bokoorradaa darayda eh, bokoorradaa daran baa muxi allihii waa indha xanuun un indhahan isku dhegahaya xanuunsan yacni caamada agtada waxaa ku badnayd ruuxa hadduu eh, indhaha laga qabto lama booqdo lama salaamo dadka in la booqdo ay bannaan tahay kuma jiro ruuxa daabka qaba ama bokoorada qaba ama indha boqa qaba maxaa jiray dheh hadaad booqato indhaha lagaa qaban idan dhaqankaasee carab taqaanay jaahiligii ee shareecadu baabi'isay saxaabadun ay ka hadleen buu ka hadlaya saxaabigu iyo xadis buu hadlaya xadaana cabdiraxmaan ibn اlmubaarak alcayshi iqa xadaana salm ibn qutayba abu qutaybata alkhuraasani saduuq mashhuur qaala xadaana yunis bn abi isxaaq asabici can abi isxaaq oo aabihii wax ka warinaya camr ibn cabdillahi hamdani qaala samictu zayd ibn arqam zayd ibn arqam alansaari saxaabiga jaliilka ahaa ayaan maqlay buui oo yaquul leh ramidtu waan eh, indhabakoorooday indhaha laga qabtay indhaha laga qabtay ramidat w ramidat miyaa idin qoran mise ramidtu baa idin qoran ramidad baa ii qoran aniga sax wey ramidad waxaa xanuunsatay ama bakoorootay caynii ishayd caynii wa fii riwaaya caynaaya facaadani nabiyu nabiga soo bogo sal nabiga ay soo salaamay idan waa baaba'day weye nin indhaha laga qabtay ama daab qaba ama indhabu qaba lama salaamo ama lama booqdo waa baaba'day marka maadaama nabigu bay soo salaamay uma qaala wuxuu nabigu yidhi yaa zayd zaydow low anna caynaka limaa biha kayfa kunta tasmacu low haddii anna caynaka ishaadu limaa biha waxahaya ay ku tagto bimacnaa waxahaya ay ku tagto nuurkuba ka tago aad indhabeeshaba لو أن caynaka lima biha yani daamad aw istamarad lima biha waxa iyada ku sugan oo ramadka ah ama bakooraa haday ku daa'imtooba bogsoo weydo ilaa ifka ku bururtaba maxaa samayn lahayd kayfa kunta tasnacu maxaad samayn lahayd idan saxaabi wuxuu kunta asbir wa axrasu nabi maxamedow ishuba hadday bogsan weydo oo isagoo aan isku haystoba aan ku indhaboolo kuntu waxaan ahaan laha asbiru kii sabra oo wa axtasibu ilaahay ajir ka dalbada ma oge qaala <clears throat> nabig wuxuu yidhi low anna caynaka ishaadu limaa biha ay ku tagto ay ku daa'imto uma sabarta aad dul oo wax sababta ilaahay aad ajir ka jiriso kaana awaabuka aljanna awaabkaada jannu noqon lahaa la soco janna ilaahi subxaana wa kugu abaalgudi lahaa daciifun bihada tamaam sidan eh, dhammaystirkan sheekhu xadiiku waa ku daciifu sheekh alban raxmat calayhi ayib oo wuxuu leeyay sheekhu intaa hore ah ishaa laga qabto bakoora ugu dhacday nabi maxamed baa isaba booqday intaas xadiidku saxiix ku yahay ama intan dambe ah ishaadu siday tahay hadday ku tegi lahayd oo ishu ku soo dhici lahayd ama aad beeli lahayd ama qoridaadka aad ka bogsan weyde maxaad samayn lahaydan dambe iyo tafaashiishan dambe xadiidku sheekhu kuma sugni leh ayib <clears throat> wuxuuna sheekhu eh, arrintaa ku cileeyey nin baa intan la infiraaday siduu sheekhu asagu sheegay intan dambe laakiin sida raajixa ah, arbaca min aiqaat baa xadiidka asagoo dhammaystiran sheegay arbaca min aiqaat israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq baa ka mida ah, ragga dhammaystiran sheegay xajaaj ibnu maxamed almasisi ayaa ka mid a ah. ismaaciil ibni camrin baa ka mid a ayib meeqa nin baynu sheegnay iyo yunis yunis ibn abi isxaaq asabiici afartaa wadaad baa wada sheegay kulligoodba ayib intaaba waxay caddeeyeen israa'iil iyo xajaaj iyo ismaaciil bn camr iyo nin afraad hadda xusuusnayn intu waxay ka warinhayaan can yunis baan rabaa intu waxay ka warinayan can yunis xadiisko dhammaystiran marka xadiisko dhammaystiran uu saxiix yahay ayaa xoog badan waana sunna xaafidka maray raxmatullah calayhi ee fatxubaari mujallaka tobnaad khabarku marka waa saxiix isagoo mukhtasara iyo isagoo mutawal aba labadaba waa saxiix xadiisku xadaana <clears throat> muusa bn ismaaciil atabudaki maxaa yeele axaadiis fara badan ba waxay tilmaamayaan caddaynayaanb xataa shawaahid ah oo khaariji ah waxa muslimka haddii isha laga qabto oo ishu araggeeda uu tago ama indhaha uu beero kadibna uu dul qaato waxaan janno ahayn abaal ooma laha ayib wayna iman doonaan insha allahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma abu salamata albasri can caliy bni zayd ibni judcaan can ilqaasim ibn maxamed ibn abibakr cali ibn zayd ibn judcaan <clears throat> aciif weyaan dacfi baa ku sugan ana rajula nin ba oo min aaabi muxamadin dahaba basaru ana rajula nin oo min asxaabi muxamadin muxamed asxaabtiisi ah rasuulka ilahi asxaabtiisi ah ayaa dahaba waxaa tegey oo basaru argiisi baa tegey facaaduuhu saxaabadu waa booqdeen way baririyeen faqaala wuxuu yidhi saxaabigu marka la booqday la salaamay kuntu uriiduhumaa kuntu waxaan ahaa uriiduhumaa indhaha kuwa ka doonahaya ama la raba liandura ila اnabiy indhaha waan rabay buui waxaan u rabay nuurkooda inuu jeedo nabi maxamed inaan ku fiiriyaan doonahay nabi muuse sharxayi nabi maxamed inaan ku daawado ku eegaan rabay waa macno weyn wey meesha ku jira faama ida qubida الnabiyu fawallahi ma yasurunii ana maa bihima bidabyin min dibaa'i tibaala idan wuxuu yidhi faama ida qubida haddii nabiga la qibdoobu dhintay nabigu intuu noolaa indhuhu inay ii joogaan oo nabiga aan ku dhowrtoon ku daawado oan ku dhegaysto kuna fiiriyo ayaan doonayay buui haddaba haddii nabigu geeriyooday fa wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa yasurunii ima farx gelinayo anna maa bihi maa waxa iyaga ku sugan oo meelcamaa wey haddii waxa indhaha ku sugan oo indhala'aanta ah in aan ku bedesho biqadyin garanuug ama cawl oo min dibaa'i tibaalata meesha tibaala loo yaqaano garanuugyeeda ah ama cawsheeda ah tibaala waa mawdic ama makaan bilyaman meel yaman ku taalle oo markaa cawl badnayd in cawshaas soo qabo oo keen indhaha laguu sii daynhaya yaxtaa kuma bedesheen bu hal cawl ama hal garanuug keen ama deero soo qabo kadib indhahaadii laguu sii daayo kuma bedesheen maxaa yeele inaan laabaayo khayr badan buraadda oon ku sabro aakharana janna aan ku shaqaysto ayb rasuulka aan doon aan ku fiiriyana uba geeriyooda bu maca salaam ayb ضaciif اlisnaad fiihi caliy bn zayd ibn judcaan wahuwa ضaciif xadaثana cabdالlahi bn صaalix katib اleyl wbnu yusufa wbnu yuusufa oo cabdالlahi ah cabdillah bn yuusuf alfaryaabi mise tinisi wey atinisi ayb qaala waxay dhhen labadaa sheekh cabdالlahi bn صaalix katib اleyl iyo cabdالlah bn yuusuf qaala waxay dhaheen xadaثana leyt ibn sacd almisri qaala xadaثanii yaziid ibn اlhaad yaziid ibn cabdilaah ibn usam ibn haad baa loo yaqaana waa nin iqa ah wey can camr mawla اlmuطalib camr ibn abi camrin maysara loo yaqaan ninkan dambe asna iqa wey can anasin qaala samictu nabiy bihada sanadi nafsi buu ku saaray bukhaari xadiidka fii saxiixihi samictu nabiya rasuulkan maga yaquul leh qaala allahu caza wajal ilahay wuxuu yidhi muslimiinay ida btalaytuhu bixabiibatayhi yuriidu caynayhi uma sabra cawadtuhu janna ida btalaytuhu haddaan imtixaano yaa la imtixaani addoonkay wy dabtalaytu haddaan imtiaano yani cabdi almuslim wey haddaan imtixaanoon jirrabo bixabiibatay labadiisa la keclaa labadii la keclaa labada indhood hadda wy labada indhooda ah. yuriid wuxuu u caynayhi labada arag labada indhood uma intaa kadib adoonku sabra uu ku sabro dulqaato gegsado adkaysto cawadtu waxaan ugu bedeli aljannata jannan ugu bedeli ruuxa muslimka labada indhood aragga haddii laga qaado oo labada indhood uu ku samro xanuunkooda mugdigaas iyo arag la'aanta uu ku samro iyo ifkaas iyo ilayska uka tegey uu ku samro janna loogu bedelhayaa arrin aad u qiimo badan wey idan ruuxa muslimka hadduu laba dhagaha iyo indhaha mid un beelhayo inuu indhaha bela u dhaanto ruuxa muslimka ah dhagaha iyo indhaha inuu beelo kee u dhaama indhaha inuu bela u dhaanto lanno indhuhu inta badan nacfi badanna way leeyihiin balaayo badanna way leeyihiin oo xaaraanta iyo cawraadka iyo meelo badan baad ku fiirin aaniyan haaliban ruuxa dhagahaal ah waxa weyaan waa khabal baa ku dhaca yani doqonnimaa ku timaada saa darteed ibn qayim wuxuu leeyay raxmatullah calayhi saxaabada nabi maxamed intaasoo ninoo indhalaa ku jirta laakiin lam yakun fiihim atrash nin dhagala ma lahin saxaabadu hal ninoo dhagala kuma jira lama soo fi taariikh saxaabada nabi maxamed ruux dhagala kuma jiro lannu xataa ninka dhagahala en dhagaha lahayn inuusan mukalafayn xadiid ba caddanayso xaqi ma maqlhayo wacdigii ma dhegaysanayo waa ishaari iyo maamaawey iyo faraha loo tataabto ruuxa muslimka ee bani aadamkaana caqligu asagu u dhashay iyo ku kasbanaya oo ku kasbanhaya dhegihiisa iyo maqal iyo akhbaarta werintooda iyo dhegaysiga aad buu u badan yahay idan marka waxaad indhaha ku aragta mooyeed samaaco dhan baa kaa maqan riwaayo dhan baa kaa maqan idan xujat risaala ama xujat nubuwa kuma qumaysa ninka asaga ee dhagaala idan awliye fara badan iyo culamo fara badan iyo saxaabo fara badan iyo sulaxo fara badan baa indhalaca laakiin saxaabo dhagaal lama sheegin maxaa yeelay mar haddaad dhaga beesho haddii in lagu taabto mooyo waad ku dhammaatayba xataa haddii la isgalo oy balaayo dhacdo in lagu qabto mooyo dhawaaq lagugu kari maayo sidoo kale ruuxa dhagoolaha boqol kiiba boqol waa geesi dhagoole fila lama sheegi maxaa yeeley waxbaa la dilay mid si xun u dhintay waxaas dhan cabsida waa dhagah laga ogaadaa waxyaabaa cabsida la yihahda iyo fuloodnimada iyo waxbaa kun cuna iyo heel baa meel ka baxay mid bay biixo ka jabtay iyo midbaa la caqaabay waxaaso dhan waa wax dhegta ka yimaado qalbiga u dhacawy qaybtaaso dhan baa ka maqan marka inaad gowracday inuu ku gowraco u dhaxay dhagoole ma jiro marka waa saas marka indhaha indhuhu marka maadaama ay aad u qiimo badan yihiin haddana ruuxii muslimkii markii ilahay ku dhibay subxaana wa tacaala kadibna uu sabray oo dulqaatay ilahna u hogaansamay qadarkiisa qadadiisa kuna sabray waxaa lagu bedelaya janna lagu bedelaya xadaثana khuطaab ibn cuثmaan alxamsi bacdu nuskana khaaab bay qorayaan khaaab khada la kordhab qaala xadaثana ismaaciil ibn cayaash can haabit bn cajlaan khaaab ibn cuثmaan alxamsi waa saduuq qaala xadaثana ismaaciil bn cayaash isna waa nin iqaa weeye laakiin riwaayata hayr shaamiyiina canhu dacfi baa ku jira riwaayatu hayr shaamiyiin riwaayatu can hayr shaamiyiin dacfi baa ku jira ama hadda ninkan haabit bn cajlaan waa shaami ximsi weeye saa darteed xadidku wuxuu noqonayaa xasan calaa qalati ama saxiix buu noqonaya alihii ninka ismaaciil bn cayaasha waa nin iqa oo saduuqa laakiin idaa rawa can hayri ahli shaam can alxijaaziyiin walciraaqiyiin dacfi baa ku jira mise waxay ahayd idaa rawa canhu marka ardaydiisa ahayd mise shuyuukiisa ahayd ma asagu waxaan ree shaam hadduu ka wariya mise markay ree shaam waxaan asaga ka wariyaan aabn cabdilaana waa nin un ree shaam saduuq wa isxaaq ibn yaziid isxaaq ibn ibraahim ibn yaziid alfaradisi asna waa saduuqun ducifa bila mustanad qaala xadaثana ismaaciil waa sanad labaad uu soo celiye un bukhaari sanad labaad ismaaciilka hadda in macayaashan hayno wey qaala xadaثanii haabit can alqaasim ibn cabdiraxmaan addimashqi saduuqun yugrib can abi umamata can nabi yaquul اllah ilahay wuxuu leeyahay yabna aadam ibna aadanow idaa akhadtu haddaan qaado oon qabto kalimatayka labadii wanaagsanaa labadii indhood weye oo fa sabarta aad sabarto dul qaadato cinda sadmati qacda u horraysa wey sadmadu waa nabarka u horreeya dhibku yani markay aafo dhacdo ama balaayo dhacdo marka u horraysay kugu daranta kadib aad la qabsato laga yaabaa oo xeelabaad iskaga difaacdo iyo qaabaad u galgalato iyo xeelad aad keento laakiin nabarku wuxuu u kulin yahay xataa geerida markay timaado waxay kugu daran tahay sheegidda u horeysa waa hardida u horeysa wey oo sabarta aad sabarto cinda sadmati اluulaa wey yani hardida u horeysa cinda almasiibati اluulaa oo wax kasabta ilahay addi ka doonto lam arda kaga raalli noqon mahay laka adiga sawaaban sawaab iyo abaalmarin duuna aljannati jannada ka sokeeye sawaab janna ka sokeeye ku siin mahayo laakiin waa inaad sabarto oo dulqaadato ayb baab ayna yaqcudu alcaa'idu xagee buu fadhiisan ninka caa'idka markaad ruuxa soo booqato xanuunsan ma lugahaad ka fadhiisan ma bartankaad kaga aadi ma madaxaad kaga aadi xaggeed kaga aadaysa xadaثna أxmed بn ciisa bn xasan almasri qaala xadaثna cabdالlahi bn wahb alquraشhi mawlaahum qaala akhbaranii camr camr bn xaariث hadduu dha cabdlah bn wahb camr waa ibn xaari wey camr bn xaariث ثقة الإmام can cabdirabi bni saciid iqat ma'muun qaala xadaanii alminhaal ibni camr alasadi mowlaahum alkuufi saduuqun rubama wahima can cabdillahi bni alxaaris abulwaliid alansaari iqa can ibni cabaasin qaala kana anabiyu rasuulka ilah wuxuu ahaa idaa caada almariida ruux xanuunsan hadduu booqdo o salaamo jalasa nabigu wuxuu fadhiisan jiray cinda ra'si madaxiisa agtiisa madaxa intaad mijmaha dambe laguhaa dama fadhiisata ina ruux kaminku hadlaatara yaa maxaatad soo bodo yani lama rabo sa ruux u dhegaysato gabdha hadalkiisa madaxa ka fadhiiso dhowow hadalkaada inuu maqlo inaad madaxiisa fadhiisata u dhow asagu markuu hadlay waa ruu xanuunsana hadalkiisii wuxuu codsanaya inaad fahamtana madaxiisa u dhow madaxuna waa meesha adduunka laga maamulahayo waa matoorkii injiinkii baa ku rakiban maskaxdii baa ku rakiban marka waa in laga agdhawaado uma qaala nabigu wuxuu odhan jiray sabca maraatin toddoba jeer u ducan jiray asal اllah alcadiim allaha weyn waxaan weydiisanaya rab alcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbigiisa aha an yashfika inuu ka caafiyo toddoba goor nabi ku celin jiray idan booqasho madaxuu nabigu ka hor intaana waa ku tufi jira waa u ducan jiray fain kaana hadduu yahay fii ajalihi ajashiisii ruuxa wadkiisii hadduu taakhiiru wax dibdhiga hadduu jiro cimrigii loo qoray hadduu wuxuu ka dhiman yahay cuufiya waa laga caafiyi jiray ruuxa asaga nabigu u duceeyey min wajaci xanuunkiisa asaga ah marba ruux intaad booqato aad talaanto aad intaa ku akrido hadduusan malajii gelin oo kuu u dhiman laha usan kacay xanuunka asaga ah fain kaana hadduu yahay fii ajalihi mowdkiisii iyo warkiisii ama muddadiisii ila ajalku waa muddo yahay ruux kasta muddu iyo madal buu leeyahay taakhiiru wax dibdhiga hadduu jiro weeye fii qadaa illahi wa cuufiya min wajacihi ab laba kooroo haddii ruuxii laba gooraba ruux xanuunka hadduusan ahanku u dhiman lahaa uusan ahan wau kici lahaaye ducadu maxay faaidaysay waa sual meesha ku jirta wuxuu laba gooraba hadduusan wadkan cudurkan kugu dhiman lahaa uusan ahayn wuu ka kici lahaa meel doonaan la gaadhe ducadu waxay faa'idaysay dabow ruuxuu caafimaaday waa lasoo gaaban hawsha ayada caafimaad degdega la siin caafimaad degdega ayaa ruuxu helaya xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna الربيع بن cabd اللah بن khطاaf الأxdب أbu mحamed الbsrي صدوq rumya bالqadr qاala ذahabtu maعa الxasن xasn ibn abiاlxaسن الbsrي abu saciid ayaan raacay buuri ilىa qataadatan u raacnay qataada bn dacamة الsadusi nacuudana waa booqanay yani رaبيc بn cabdالlah waxaan raacay buuri xasan albasri baan raacay xaggeed u socoteen qataada oo xanuunsan baanu soo booqanay warku waa cadya faqacada wuxuu fadhiistay xasan cinda ra'sihi madaxiisii ba barastay laba taabico jaylo salaam hayo wy isbooqanay saaxiiban ah yusaa'iluhu asagoo su-aalo weydiinaya see tahay see laguu hayaa xanuunka ka warar imse maxaad maxaa kuu ron yani ruuxii in wax la weydiiyo yusaa'iluhu uma dacaa fasa'alowba ana ii qoran laakiin sheekh wuxuu leeyahy waxaa fiican yusaa'iluhu si bacdu riwaayad ay caddeeyeen uma dacaa lahu xasan waa u duceeye qataad u duceeye faqaala wuxuuna yidhi allaahuma shfi qalbah washfi suqma aw sakma allahuma shfi ilah qalbigiisa caafi qalbigiisa waa matoorkii jidka laga maamulhayo weye ilah caafi washfi allow caafi caafimaadkii sakmahu xanuunkiisa ama suqmahu xanuunkiisa ilah caafi xanuunka ilah ka qaad ilah xanuunka ka qaad oo cudurka caafimaad ugu bedel qalbigana wadnahana u caafi waa u duceeyey baabu maa yacmal الrajul fii beytihi waa laga adanaya duada nabi maxamed ku duaje waad ku ducaynaysaa taa taabiciintiiyo saxabada isticmaal wad ku ducayn ruux u ducee si maaha waa kusoo salaamahaye hadda xun ka tag ah, ama duugme iyo wax ka tag ama duco ka tag duugmadu xabaal maaha yani ruuxa yani waa jal iyo caanay wax lagu soo gaday iyo xun ah, gacanmar waa laga fiican yahay aysan ka ahayn duco ka tag sheekh ayib haddaad isku dartana kaba qiimo badan wadaaddi waa laga anagu ducada lagu ogaade dhanka ducada nagu ogaaday dhahan ba laga yaba ducadii duugmada lasku daro ayib baabu maa yacmalu arajulu fii beyti xubaabi ruuxu wuxuu gurigiisa ku samayn lahaa ayib waxaad ku qabanaysa guriga hadaad joogto ma afgun baa taago intaad jeegajaago u saxda dhig wax kasta la keeno shartaad ka hadli mise ahalkii reerkan shaqada la qaban xadaثna cabdالlah bn rajاء bn cmar basriyu ثiqة وqال xاafiظ صaduq yahim qaliila وxafs bn cmar alimam اljaliil qaala xadaثna شhucbة shucbaa noo waramay bhada isnaad nafsihi bu bukhaari ku keenaya xadiidka fi صaxiixi yani xadaثna xafs bn cmar buu leeyahay qaala xadaثna شhucbة can اlxakم ibn cutayba alfaqih اlimam can ibrahim النkci ibrahim bn yaziid النkci can اlأswad ibn yaziid abtigii wey aswad waa abtigii waa ibrahim abtigii wey yaziid ibn qays النkci qaala waa taabici jaliil wey waa ardadii ay caaisho soo saartay wey qaala wuxuu yihi taabicigaas saaltu caaishata caaishan weydiiyey radi allahu tacala canha maa kaana waxaan weydiiyey maa kaana muxuu ahaa yasnacu kii sameeya annabiyu nabigu sal l slam fii ahli ahlikiisa nabigu ninkii gurigiisu jooga muxuu samayn jiray ayib faqaala caaisha waxay tihi kaana wuxuu ahaan jiray nabigu kaana wuxuu ahaa yakuunu nabigu kii ahaada fii mihnati ahlihi aw mahnati ahlihi miinka in la kordhaba ama loos dhaba inta waa bannaanta dhibba malaha reerkiisa iyo gurigiisa hawshood wa ka qaban jira w mihnadu waa khidmada khidmada adeega wey ahalkiisu adeegi jira wey nin sida aar gabooda intuu meelaha fadhiisto un gacanta ishaaro farta ka hadla ninkii fooq yidhahna afka jabiye ma ahayne nabigu haweenkiisu wax la qaban jira wey kaana yakuun wuxuu ahaan jira wey fii mihnati ahlihi ahalkiisa reerkooda khidmadooda adeegooda dacanyarradooda hawshuu la qaybsan jiray faidaa xadarat اsalaa hadday xaadatoy soo gashana kharaja waa bixi jiray markay aadaanku dhaco salaaddii la gaarana nabigu waa bixi jiray intuu joogana ahlku wax la qabay kama naasi laa ba's yani fii khidmati ahli hawsha waa hawl dumar hawsha ka baxa yani ma jirto waxay leedahay hawl dumar weeye ka baxa ka aqbixin ayib xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna mahdiي بن maymuن الأزدي الmغwلي ثقة إmاm أkhرaجa lah الجamاعة waana waxiid bhada تrjamة laysa fii rijaal sitt nin la yihahda mahdi ibn maymuun keligii baa ka jira mahdi ibn maymuun mahdi kale waa jiraa mahdi ibn muhanad baa jira laakiin mahdi ibn maymuun keligii wey can hishaam ibni curwata bni zubayr can curwata bni zubayr can abiihi oo curwe ah qaala wuxuu ihi curwe oo habriirtii buu weydiinayahay sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey radi allahu tacaala canha maxaan weydiiyey maa kaana الnabiyu nabigu muxuu ahaa yacmalu kii sameeye fii beyti gurigiisa nabigu gurigiisa muxuu ka samayn jiray gurigiisa hadduu joogo nabigu muxuu qaban jiray salawatullah wasalaamu calayh qaala caaisha waxay tihi yaksifu nabigu wuxuu tolan jiray naclahu kabtiisa kabtooday ka asagaa tolan jiray waa dhaadan jiray yeelankuu gashan jiray indhaluu samaysan jiray yaksifu kii ahaa naclahu kabtiisa wayacmalu wuxuuna samayn jiray maa yacmalu arajulu ninku wuxuu sameeye qabto fii beyti gurigiisa markuu joogo yani waxaa su-aal meesha ku jirta caaisha nabi maxamed maadaama uu rasuul ahaa nabina ah ummadda ninkii loo soo daray ahaa ma halkaas iska fadhiisan jiro idinku baa khidmayn jiray mise ragga guryahooda hawshay ka qabtaan buu nabigu qaban jiray nabiba ha ahaade rasuulba ha ahaadeen ayib tii baa la weydiiyey ciidan caasha waa ka jawaabtay nabi maxamed wuxuu qaban jiray idinku waxaad qabataan marka guryaha joogtaan wa fii riwaaya cinda axmed ibni xibbaan qultu licaaishata ma kana rasuulu اllah yasnacu fii beyti qaalat yukhiiطu hawbahu wayaksifu naclahu wayacmalu ma yacmalu الrajulu aw الrijaalu fii buyuutih xadaثna isxaaq bn ibrahim alcalاء alimaam اljaliil qaala akhbarna cabdالlah bn waliid ibn maymuun alcadani saduuq can sufyaan athawri sufyaan bn saciid ibn masruuq athawri can hishaam ibni curwa can abiyi oo ah curwat bn zubayr qaala sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey maa kaana anabiyu nabigu muxuu ahaa yasnacu kii sameeye fii beyti gurigiis neefka gurigiis haduu joogo muxuu qaban jiray qaala caaisha waxay tihi maa yasnacu axadukum fii beyti yani yasnacu rasuulku wuxuu samayn jiray oo qaban jiray maa yasnacu axadukum midkii wuxuu qabto fii beyti gurigiis saafaya caaisha hawsha ayada yaksifu nacla kabtu toolan jira wey kabtiisa asagaa yeelan jiray asagaa dhaadan jiray asagaa toolan jiray ayib ila kada hore maqaar iyo saan baa laga samaysan jira dacaskan yawlaan ma jirin ayib idan hadaad xataa idoo fiican lagu keenay waa idan isbeer baatina ma jirin waxaan guryahaydan dhooban ee maalin iska horan aad mid ku bixin iska dambana aad mid ku baxayso ayib nabigu asagaa tulan jiray wayarqacu nabigu wuxuu karan jiray asawi marada tarqiic waa maxay marada markay go'do inaad kabka lasoo soo qaado ku tasho xumradu hadday dilaacdo waa tuli markaa dhib mala oo waa yakhuudu sawba laakiin tarjiic wuxuu imanayaa markay baxdaba qayb baa bixi ama meel baa bahal goosan ama kabala jiqjiqlaa goosan ama tirii balaya goosan meesh baa gi meesh ama way bixi idan kab yarba lasoo qaaday meesh waa lagu kabahaya idan wayarqacu sawba maradu nabigu karan jiray ama karan jiray waxa tiradaba idan karid weeye kabidda waa loo isticmaa wii adag ama wax jaboo kalea loo isticmaala laakiin markay maroo kale tahay waa andhaynaa waa karan jiro wey wayukidu waana tuli jira mm, hadday dilacdo intuu karmo saaro yuu nabigu ka rahayaa waa tolhaya haweenkii u tolo iyo khaadinku u tuur iyo werigaa ka finxa u toli weyde iyo hawlaha nabixa ma yaqaano liannahu min akhlaaqi alambiyaa altawaaduc wاlbucdu can اtanacum ayb وفي رواية لأحمد وابن حبان من رواية الزهري عن عروة عن عائشة يخسف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه يعني يخيط ثوبه نبي مريسو تلن jiray wuxuu kaloo kari jiray ama kaban jiray wadaantu hadday dalaacdo ama meel ka go'do ceelash ceelka lagaga cabahay intoo dhan ba idan marka hawlihii raggan bu nabig qaban jiray sal slam weliba ka qiimo badna oo ka wanaagsanaa xadaثana cabdالlah ibnu صالح katib الleyl qaala xadaanii mucaawiya isagaa hadda inoo dambey abdulahi hadda inoo dambeeye wey halkaynu soo marayn xaggaynu marayn so cabdullahi ibnu saalax kaati lemayna soo maran ma dhawoy an boqol soddon iyo afar baynu ku maran maan xadiidka isaga wey lanno isagaa caan ku ah alriwaaya can mucaawiya ibnu saalix isagaa caan ku ah xadaثana cabdullahi ibnu saalix kaatib ileys qaala xadaثanii mucaawiya ibnu saalix bn xudayr saduuqun lahu awhaam can yaxya bni saciid idan ninkan waa kuma maqaanba mise waa ansaari ansaari w lan abaqadan hadduu dhaco waa axmed saciid alansaari ayib ama ninka kale meesha mucaawi dhacahaya meesha mucaawi galaa waxaana asaga caan ku ah inuu wax ka wariye camra bint cabdiraxmaan <clears throat> can camrata binti cabdiraxmaan alcaabid alfaqiih aljaliila qiila licaaishata caaisha waxaa lagu yidhi radi allahu tacaala canha maada kaana mxaybuu nabigu rasul rasulka ilahi ahaa yacmalu kii sameeye maada kaana muxuu ahaa rasuullah rasuulka ilahi yacmalu kii sameeye ama qabta fii biyti gurigiis muxuu ka qaban jiray qaala caaisha waxay tidhi ilan way dare fahmaysa in laleeyahay nabigu ma sidii bini aadamkaiyo basharku u dhaqmahayey mise si ka baxsan waxay tihi kaana basharan min albashar nabi wuxuu ahaa ruux bini aadam bini aadamka la ah ayb kaana basharan min albashari yaflii nabig wuxuu tuli jiray fawga maradiisa bacd cuma le yafli wuu felgin jiray w maraadunteeda in waxeeyo kadibna la tolo sikasta noqoto waxaan leenahay wuu tolin jiray in badan baynu soo marray yuhuudu fawga baynu soo marray yafli fawgahu maraadiisu nabigu tulan jiray wa fii riwaaya aanu soo marray fi tirmidi waayrihi yafli shacra yafli fawgahu maradiisu nabigu tulan jiray ama falgin jiray wayaxlibu shaatahu neefkiisa ariga asagaa maali jiray ridan asaga codayska somaali jiray haddii meesha ari ku jira ama lax meesha joogto ama rijoogto imaan nabiga asagaa maari jira meesha bacdu alqabaa'il hadda kugu arkaadoo neef ara lugta haysa oo nin raga ah xabadbaa kugu dhacaysa ama waxaa lidhi inkaas waa nin khariban gabadhiisa lama guursan karo gabdhihiisi guur ma galaan ma ninka aminka lax iyo rid daba wareegahaya yani waa takabur jaahili a ah wey oon sal lahayn lama baana waxa asaga waxaa lagu leeyahay xoolaha raggu geelon halliso ama haweenka loda iyo ariga ka daba wari waa dadka qaarkii w dadka qaarkii baa dhaqankaa yaqaan ayo muuse <laughs> waa saas wey nabi maxamed ba hadduu sidaa yeelay waxaa laga rabaa inaadan isla weynaanin maxaad isla weynaan ba sheekh adaa tacbaan baabata marka horeba sakaraad badahay <laughs> caadada noocaasa takabur bay keenaysaa caadada mogta hadday caadada iska roon tahay way dhib ma lahaatee laakiin waa caado quursi keenaysa in ummadii kale la quursado oo beelihii kale kukara deganaa ku yasto inay ariga maalaan ama loda maalaan meelay ka lisaan <laughs> baa jira haddii marka iska noqon layd caadada dhaqan aan dadka lagu quursanin lagu xaqiraynin dhib ma lahaatee lakiin taxqiirka qabaa'il kale aad ku keenayso bay xaaraam ku noqonaysa arrinta ayada lanna wxii ilan taxqiirku iyo quursigu xaaraan buu ahaa wasilo kastoo inoo goysana xaaraan wey baab ida axaba arajulu akhaahu falyuclimhu idaa axaba arajulu ruuxu hadduu jeclaado arajula akhaahu walaalkii walaalkaa jeclaatay dan adduunya omaa jeclin lilaahi wanaaggiisa khayrbadnigiisa cilmigiisa aqoontiisa cibaadadiisa islaamnimadiisa deganaanshiis yani waxay ku jeclaatay wanaaggiisa laakiin qabiil qabiil iyo qoys iyo maalin bay xoguu kuu dhibay kumada jeclaan ayib falyuclimhu ha ogeysiiyo u sheeg qarsanin jeclahay yaa leexo mid waa igu yidhi ninbaa maalinka yimid bu ninkiiba dari laban u jeclay ma u sheegtay maal uma sheegin bu u sheeg baari markaasu wuxuu yidhi anu nin weya inta hadda min u tago dhihma waan ku jeclay ma gabar baa buuri la yaabaysa dadka adayg baad ma waxyaaba badan ba la yaabaysa xadaanaa musadad wuxuu diin weeye waa diin xadaanaa musadad ibn musarhad abu bakar qaala xadaana yaxmud saciid alkhataab alaxwal waa ninka caalimka ahaa min aclam الnaasi bilcilal buu ahaa min al culus buu ahaa can awr sufyaana awr raggu u khuduucu ahaa markii ay weydiiyaan aadna u xirmay ku jiray ninka la yaxmud saciid alkhataan waxaa la aqraana asaga cabdiraxmaan mahdi sufyaan waa ka daraja yahay yaxmud saciid lakin arriisu ku aadaya lakin wuu xurmayn jiray laakiin ninkay aqraanta yihiin waa cabdiraxmaan mahdi asagu waa mutashadid mutacanid yaxya cabdiraxmaanna waa muctadil ibnu mahdi idan axmed wuu fiirin jiray ninkay isku waafaqaan cabdiraxmaan mahdi iyo yaxnu saciid alqaطaan calىa iqatihi fashdi yadayka bihi bui hadduu cabdiraxmaanna tawfiiqiyo yaxyana uu daciifiyena ka fiirsa bur yay fainahu jaraax waa mutacanid wuxuu qaadan jiray warka cabdiraxmaan buu qaadan jiray inta badan can hawr ibni yaziid ibni zayd alkalaaci iqat mutqin fi اlxadiiث xoogo bidca lagu sheega lakin ma culus wey qaala wuxuui sheekhaas xadaanii xabiib ibn cubayd abu xabsin alraxabi iqatun adraka sabciina min asaxaaba can ilmiqdaam ibni macdaykarib saxaabiga wa kaana wuxuu ahaa xabiib ibn cubayd qad adrakahu mid soo gaaray miqdaam yani saxaabigu inuu soo gaaray ku cadaynaya bukhaari qaala wuxuu yihi saxaabigu qaala nabiyu nabigu ilah wuxuu yihi idaa axaba axadukum midkiin hadduu jeclaado akhaahu walaalkiisa muslimka aad jeclaatahay falyuclim ha ogeysiiyo annahu asagu axabahu inuu jeclaaday u sheeg warniyow dar ilah baan kuu jeclahay lanno sheegiddaa waxay faa'iideeyey ruuxii muslimkaa laftirkiisa ku jecelnaya inaan ruux wanaag u hayo xurmaynayo dar ilah u ogaanaya waa kaa xisoon wuu kugu xisaabtami laftirka laakiin waa in lagu ogaada dhanka iga jirto damb weyn baa ku jirta aaniyan maxaa u qarinba waana bishaara ruuxa muslimka lagu bishaaranaysa inaad jecesha dar ilah u jeclaato marka waxyaaba badan baa mesha ku jira waxaynu raadaynaya muslimiinta inay isjeclaadaan idan isjacaylkii waa in la sheego wey ninku ma gabar baa hadhihin odhan maayo waan ku jeclahay nin weyn baan afka ma kala qaadi karo waxa socon mayso xadaثna yaxya bn bشr albلkhi alfallaas ثiqة zaahid qaala xadaثna qabisa ibn cuqba qabisa ibn cuqba waa sheikh الbukhaarي ila an الbukhaariya nazla fi hada sanad sanadka waa naazil laakiin qabisa ibn cuqba in badan baynu soo maray inuu ahaa sheikh الbukhaari oo xadaثna qabisa u soo laha bukhaari xadaثna yaxya bn bشr albلkhi alfallaas ثiqة zaahid qaala xadaثna qabisaة cuqba alimaam الxaafiظ qaala xadaثna sufyaan sufyaanka waa kuma الثوري wy لأن قبيiسa اشتهر بالروايaةi عن سفyان الثوري عن رباح بن أبي معروف المkي بن أبي معروف المkي صدوق له أwهاan عن أbي عubaydالله أbي عubaydالله سليم baa loo يقاana mgciisa أو سulaym waa صدوق mkي asaguna waxa weyaan waa min kibاar تaلaamidة مuجاhiد بن jبr عن مuجاhiد بن jبrin المkي تاaبعي الجليل قاaل لaقيnيi رaجuل nin baa iga kulmay oo min أصحاaب النبي nabi maxamed saxaabadiisa ka mid ah faakhada wuxuu qabtay ninkii saxaabiga ahaa bimankibii garabku abtay saxaabi saxaabada waxay ka ah ila kulma haddaan mujaahid ahayn meeshaa garabka ayuu qabtay min waraa'i xagga dambe dhabarkuna iga yimid anoo socda yuu xagga dhabarka garabka iga qabtay qaala wuxuu yihi amaa inii uxibuka amaa inii uxibuka anugu waan ku jeclahay haddii la fudeeyo laba macnay noqoto marna bimacnaa alaa bay noqotaa hadday shidan tahana bimacnaa mahmaa yakun oo kale noqota waa xarfu tafsiil markaa dambe ay shidan tahay <clears throat> amaa hooyahay markay fududahay waa xarfu tambiih alaa oo kale wey bimacnaa alaa bay noqonaysa inii anugu uxibuka waan ku jeclah qaala wuxuu yidhi axabaka allaahu aladii axbabtanii lah axabaka allah allaha ku jeclaado alladii allaha axbabtanii aad ii jeclaatay lahu liajlih allaha dartii aad ii jeclaatay ha ku jeclaado waa jawaabta lagaaga baahnaa wey duruuxdiisuna ku idhaahdo waan ku jeclahay dar ilah baan ku jeclahay jawaabtaas lagaa raba faqaala saxaabi wuxuu ihi lowlaa ana rasuul اllahi qaal lowlaa ana haddii rasuulka ilaahay qaala uusan dhihi lahayn idaa axaba arajulu ninku hadduu jeclaado alrajula ruux kaloo muslim ah falyukhbirhu ha u sheego annahu asagu axabahu inuu jeclaado ha u sheego nabigu haduusan dhihi lahayn maa akhbartuka kuma sheegin mujaahidow nabi maxamed xadiikiis baan ku dhaqmahaya saa baan kuugu sheegay hadduusan nabigu odhan lahayn loo sheega kuma sheegeen waaba intaas iscajabisay ood ismahaysood ismoodo waaba kaa dayn lahaaba laakiin itibaaca lasuudanta nabiyina baan kugu shegay salwatullah slam alayh haweeney wanaagsan oo khayr badan haddaa darila u jecad mal dhihi kara waan ku jeclahay iman weyt yaan weydiinaa masaa'il <laughs> meesha ku jirta wey haweena wanaagsan oo diinta iyo khayrka ku wanaagsan oo dan kale ka lahayn eeda darana aysan ka ahayn iyo dhaqan xumo dawiga haddaad u jeclaato ma dhihi kartaa eeday dari laban kuu jeclaa maxaa dari sheekh baarak allah fiik xadiidku waa caam walaa takhsiisa wax khasisa ma hayno akhaahu baa soo hormartay wayo ukhtuka arajul mumbala waxaa laga cabiraa taqliib baa iskaga jira shareecadoo dhan baa saa iskaga socota waa kuwasoo jiraan inama anisaau shaqaa'iq rijaal xadiidka umu salm aw musulayn ayb marka waa in laska ilaali lakin wixii fidna ah waa in laska ilaaliya haddi ilahay wax dhaba usan jeedin laa maanica ayb qaala wuxuu ihi saxaabigii wuxuu ihi markaa mujaahid baan rabaa uma akhada wuxuu kala galay saxaabigii miqdaam ahaa yacridu saaabi kale bu aha miqdaam ma ahayn saxaabi kale wey lama soo sheegin yacridu inuu bandhigay calaya alkhidbata doonid saxaabigu wuxuu bilaabay inuu ii bandhigayo guud dar ilahay baan kuu jeclahay buu u sheegay aaniyan inuu ii guuriyo damcad waa raganimo maogtahay waa wax lagugu dar uma akhada wuxuu godogalay yacrudu inuu bandhigahayo ii sarbeedhayo calaya dusheeda alkhadbata doonidda ama guurki qaala wuxuuna odhi saxaabigu amaa ina cindana jaariya amaa hooya weye alaa hooya ina cindana agtanada waxaa jaariya gabar baa awey gabadh baa joogta maxaan kugu sheegay gabar inay joogto inaad fahantaada rabaa haddaba taacadan diyaarta lagu mehrin wey ayib laakiin saxaabi wuxuu raacay amaa inaha cawraa'u way dabcad qalafsanta ogow intuusa taabici soo dhiibin ayuu ka horgoy laakiin xoogooda bacad qalabsan tahay ama laakiin alaa inahaa ayadu buuri gabadho cawraau bimacnaa radi'at اlakhlaaq waa indhalad ahay ma ah waa werisho ma ah wax loo jeedo cawarku mar wuxuu noqdaa naqsiga xagga indhaha ku yimaada marna wuxuu noqdaa naqsiga agga akhlaaqda ah xagga akhlaaqda marka kii akhlaaqda u jeedaa way dabeecad xun tahay xogow xadaثna <clears throat> muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna mubaaرك iبن فضالة فيhi ضcف qال xadaثna ثاaبت iبن أسلم البناني عن أنس qاaل qاaل النبي nabig wuxuu yidhi ma تxاaba الرajuلaaن ma تxاaba isma jeclaadaan laba ruux sheekh wuxuu leeya alفاacil huwa damiir واlsm ظاahir badl min الضميir اladي huwa الفاacil yani الrajuلaan bu le shekh waa waxa weya badl ma تxاaba isma jeclaadaan laba ruux الrajuلaan isma jeclaadaan waa ka bedelaysa laba ruux isma jeclaadaan ilaa kaana afdalhuma eh, ashaddahumaa xuban lisaaxibi labada ruuxu dar ilah isku jecel keebaa fadli badan waxaa fadli badan ninka jacaylkiisu zaa'idka yahay ilaa kaana wuxuu aanayaa afdalhumaa ka u fadli badan labada ruux midka u wanagsan waxaa weeye ashaddahumaa kood ugu daran oguna badan xuban xagga jacaylka lisaaxibi saxibku jecel yahay labada nin dar ilah isku jeclayn waxaa fadli badan hadaba eh, hadba ninkii jacaylkiisu uu kale ka badan yahay ila waa camale waa camal qalbi ah weyaan idan anaa kaaga badan ajirkiiy khayrka anaa kaaga badan marka yadaw baab ida axaba rajulan falaa yumaarihi walaa yasal canhu idaa axaba rajul rux hadaad jeclaato falaa yumaarihi usan la murmayn yani muranka iyo doodda waxay keentaa isku dhac labarna isku ficnaa maalin xoogo isku qaban way murmahayaan hadalka ka tagtaagin oog nin kasta indhahu fayiixin waa la kala go'ahaya haylaadna kula hadli maaye allaha allamayna kala wada muusa bidin ciisa bidin ma soo istaagaya idan halis way muranku wuxuu keenaa waa dhabaraya ikhwadu dilaa u baabi'iyaa walaa yasal canhu weydiin maayo waxba ha weydiinin hebel ma taqaana hebel ka warran lama dabagalo ninka dardaa isku jeclaateen waati casharka ha u bixin waxaa laga yaabaa anoo ninkaa isku dhaxday yaa tara xasano bal ka warran wadaadka hebel saaxiban mahay markaas juub khaaina wey aniga weydiisay xoogow xarash baan u hayayba ninka asaga waaba igu khaldamay ilan waan hayaa feelkaa ku bixin kadib waad kaldamanaysa ninka asaga wuxuu abu ku yeela ma jiraan walaalkaa lilaahi u ahaa waa isjeclaadayn xagga xigmadu fiicanoo macaad ibnu jabal uu la yimid wey xadaana cabdulahi bn salix katib ileyt qaal xadaanii mucaawiya haddaynu soo maray mucaawiya bn saalix ibn xudayr asaduuq ana aba zaahira zaahiriya cafwan ana aba zaahiriya xudayr ibn kurayb ba magaciisa loo yaqaana xudayr ibn kurayb waa iqa xadaa wuxuu u sheegay mucaawiya waxaa u sheegay wax abazaahiriya oo loo yaqaano xudayr can jubayr ibn nufayr ataabici aljaliil can mucaad ibni jabal aclamu الnaasi biاlxalaali wاlxaraam annahu qaala inuu yidhi mucaad idaa axbabta akhan falaa tumaarih an mucaad nin caqli badan bu xaggana cilmi badan nabigu wuxuu inoo sheegay sal slam maalinka qiyaama culammadoo dhan wuxuu ka horrayn doonaa in dhagax la tuuro tuuryo ka horraynaya min abiina aadam ilaa qiyaamisaa wixii caalim sheegta iyo diin yaqaano dhan ee muslim ah wixii culamadoo dhan markay ilaahay hor imanayaan mucaad ba hogaaminaya wuxuuna ka horraynayaa in dhagax la tuuro tuuryo dheer waa lifadlin fiihi wa lisharafin fiihi wy mucaad nin sahlan ma ahay ambiyada baab culama lama gelina dashari waa ku sidee halayn aan akhrayn lanna fowq alculamaa way ambiyadu <laughs> baab kale ku jiraan idaa axbabta akhan waa haddaad seclaato falaa tumaari hala murmin bur hala doodin hala murmin walaa tushaara walaa tushaara waa maxay ha dhibin shar ka raadinin bacda axna waxay le ma ahayn waxba ha ka iibsana weyn ganacsiina dhex marin ninka waalka ah lexjecloyna dhex marin laa tabic minhu walaa tashtari dhib ka raadina wey ha dhibin oo wax dhibaacadiisa khariba ama uu ku xanaaqa ku samayna wey maxay noqotay markaa laa tushaara waa maxay laa tudaayiq ama laa tudaara bihi ha dhiban wey leanna ruux hadaad dhibto oo maanta dulqaato berri dhibto oo dulqaato marka dambe wuu dalaacahaya wuu qarxahaya wuuna ka hor iman xagga beeca haddii la yidhahdana cidhan labada wadaadoo dhunkanayso waad intaas wille laxjaan dhex marin buuri raggaas dhunkan haya isqoroqoraysan haya buuri isu qoroqoraysan xoolaan dhex marin buuri maalinkai waxooga dhex maraan saantay kala goosanay malagood baa galay idaa axbabta haddaad jeclaata ahan falaa tumaariha la murmin walaa tushaarahana dhibin baa l ama ganacsi iyo bisines ha la gelin walaa tasal ha weydiinin canhu axada ruuxna ha weydiinin haddaba gelin afaarihiisa muxuu yahay xaggee ka yimid baa iga waran khalfiyaadkiisi maxaa kaa gala khalfiyaadkiisa kaa galay war hadiska kuma fiican nig nin fiican maha halkaa ka dhigo khaliidka baabkan kale iyo dibka lasoo akriyo taariikhdiisi iskuulkiisi hore iyo saaxiibadii waagu hebla jooga ka waraniyo balaya laguu sheegi sheekh kadibna waa tuuraysaa walaa tasal canhu axada ruuxna ha weydiinin taarikhdiisa facasaa waxaa laga yaabaa an tuwaafiya inaad la kulanto lahu lilakhi caduwan nin cadowgiisa ah waxaa laga yaabaa saad u raadinayso inay cadow isku yihiin ay col yihiin inaad la kulanto kadibna fa uu kuu sheego bima laysa fiihi wuxuu kaaga sheegaya wuxuusan ahayn meebel haa tuug weeye fariisa kala xadaaya shay laguma aamini karo koob biya laguma aamini karo marka khaa'in weeye annagana weydi waa lagu yaqaanaay idan way ku dhammaatay ninkii wanaagsanaa walaalkaa ah ee fiicnaa adaa kharibay oo fa yufariqa marka u kala geeyo arrinkaa warka ah baynaka wa baynah baynaka wa bayna adiga ninka muslimka walaalaha kala tagtay yaa idin kala dilay nin xun laakiin idin daroodaa maaa ka dunta maa u dabagashay war ma kuu wanaagsan ya wada walaalka khaliika waxaan kalay xadaana almuqri cabdlah <clears throat> bn yaziid almuqri cabdullah bn yaziid almuqri weyaan qaala xadaana cabdالraxmaan ibn ziyaad ibn ancam alafriqi can cabdilaahi bni yaziid almacaafiri abu cabdiraxmaan alxubali asna waa kale ama ninka cabdiraman bn yaid eh, alafriqi daciif wey sida raajix ah amed haakir isag waa ul muطaan can cabdilaahi bni camr caas can nabiy qaal man axaba ninkii jeclaada akhan lahu walaal uu leeyahy ninkii jeclaadaay fi llahi ala dartii qaala ha yidhaahdo inii uxibuka filah faqaala yidhahda wey inii uxibuka waxaan kuu jeclay lilahi ilah dartii oo fadakhalaa ay galaan aljannata jamiican si wada jira kaana aladii axaba fi arfacu darajatan lixubihi calى اladii axabahu lah idan nabig u sal slam wuxuu yihi xadiidkuus warinaya cbdulahi bn amr caas man axaba akhan lilah ninkii jeclaada walaal u jeclaada filaahi alla dartii u jeclaaday oo qaala yidhaahda inii uxibuka lilah ilahay dartii baan kuu jeclahay oo fadakhalaa ay galaan jamiican si wada jira aljannata kaana wuxuu noqonaya ayagii baa kala sarreeye wey darajadii laba walaalay ahaayeen beri baa isku jeclaadeen jannada bay wada tageen darajadooda waa ina kala sarrayso kaana aladii midkii wuxuu noqonayaa axabba u jeclaaday ninka kale filaahi ilaahay dartii arfacu mid sarreeya darajatan daraja ahaan lixubbihi liajli xubbihi darajadiis waxay u sarraysay lixubbihi cala aladii buu ka sarraynayaa axabbahu uu u jeclaaday lahu lilah midkaad ilaahay dartii u jeclaatay adaa ka sarraynaya wey lanna adaa bilaabay hawshan xaggaa ka keenay daciifu lisnaad fii cabdiraxmaan ibn ziyaad ibn ancam alafriqi daciif annaga afaariq ahaan raggeed baan kulahayn asaaniidda raggeena boqolkii sideetan waa la daciifiy ma aqaan waxay adeen ayib baabu alcaqlu fi اlqalb isagana iyo wadaad kale iyo dhowr nin ba dacafo ah ayib xadaanaa acaqlu fi qalbi caqligu qalbigu ku jira xadaanaa saciid ibn abi maryam qaala akhbarana moxamed muslim alqasmali mise waxaa weyaan maxamed muslim tadrus abi zubayr yuu noqon hayaa mise maxamed muslim ibnu shaab wey asna ma noqon karo ayib ninkaa kale wey wardhamaaday wey qaala wuxu uhi sheekhaas akhbaranii waxaa ii warramay camr bnu diinaar almaki can ibni shahaab aلzuhri can ciyaad ibni khaliifata ibn xibaan dakarahu fi iqaat wa qaala alxaafid maqbuul laakiin warkaa war la yeelhay ma maxaa yeele ninku waa min kibaar taabiciin min aabqa aaniya wey min kibaar taabiciin wey ayb waana ardaydii iyo raggii cali la socon jira wey ibn xibbaanna saqaadka ku sheegay wax kaloo jirxiyana ma jiraan dabaqadana waxaan isku ogeyn muxasin adanna fiiha ayb can caliy saa darti shekh albani xadiidka u taxsiiniy aragtaa sanadka can caliyi radi allahu tacaala canhu anahu samica wuxuu maqlay bisifiin buu ku maqlay yaquul asagoo le yani ciyaad ibnu khaliifa ayaa wuxuu leeya cali baan maqlayo meesha sifiin loo yaqaano habeenkay dagaalamaya asagay mucaawis hayeen yaquul asagol ina alcaqla caqligu fi lqalbi wadnuhu ku jira caqliga bini aadamku wadnaha ayaa laga maamulaa waraxmata wa ina araxmata naxariistu iyo waxaydna waxay ka timaadaa fi lkabidi beerka naxariistuna beerkay ka timaadaa wara'fata danqashood ina fii xaali beeryartay ka timaadaa wanafsu nafsun waxay ka timaadaa oo ku jirtaa fi ri'ati sambabka ali waxba saa u kala saaray ma naqaan haddee cilmigan meel ka keenay cali nin caqli badan cilmi badan bu ahaa ayib dhakhtar tashriixu intuu wax dilaaciy hadda saa ku ogaadana ma noqon karo yani arrintu waxay u badan tahay inay tahay arrin tawqiifi ah bay u badan tahay ina alcaqla fi اlqalb caqligu wuxuu ku jiraa qalbiga caqligu waa macno ka dhexeeya maskaxda iyo wadnaha sida raajaxa ah wada waxay dhaheen caqligu maskaxdu ku jira bidaliil bay dhaheen haddii halkaa bir lagugu dhufto maskaxgaraad halkaa haddii bir lagugu dhufto dareenka kaa tagay waxbaan garan boqon baad noqon abu xaniifa sidaa yidhi oo ku tegey shaaficiya waxay dhaheen iyo jumhuurtu caqligu wuxuu ku jiraa wadnaha xadiidkii bay daliishadeen alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu idan waxay dhahen halkan wey fainaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur atawa haahuna alaa badan ba meesha gashay marka halkan wayaash lakiin ibnu taymiya ardaygiisu waxay dooranayaan baxdi dheer markay waxayeen waa ciraaqa ka dhaxaysa bayna almukh addimaaq maskaxda iyo wadnaha caqliga garashadu waa wax ka yimaada wadnaha iyo maskaxda inta udhaxaysa idan wa isku xidhan way wada shaqeeyaan maxaad hesha absax dhanka neerfayaasha wey ta dhanka neerfayaasha xagga garashadan ka waxaan garaad caqliga labadan wax lagu garto waa awood ka dhexaysa maskaxda iyo caqliga caqligu keligii wadnuhu keligiina kuma fillo hawsha ayadaa maskaxdu keligeedna kuma fillo waa awooda shaqeeyaan Eh. waa garta waa wadnaha si fiican qalbigooda wadnaheenna ma og tahay si fiican mhm. si fiican waad saxan tahay waad saxan tahay caqligaaduna caqligu waafaqsan yahay caqligaadu caqligu waafaqsan yahay yani waxaan xawaasa loo yaqaano waa shan shantan xawaasta ah oo dhagaha iyo carabka dareenka ah sanka indhaha aragtida waxaasoo dhan waxay gudbiyaan maskaxday mariyaan maskaxda markay mariyaanna wadnahay geeyaan wadnaha marka jawaabta bixiyo go'aanka iska leh waxaasaa wuu yahay waad fiirin caagan ma geed baa mise waa dhagax indhuhu aragtiday lahaayeen ma geed baa waa dhagax su-aashaana maskaxda iskale bay yaahdeen go'aanka ah inuu geed yahay inuu dhagax yahan wadnaha iskale Ah, idan marka way wada shaqeeyaan waa sax waa siday sheegeen ayamadu sheegeen caddeeyeen laakiin waxaan leenahay goonida looma odhan karo caqligu wadnuhu yahay iyo ma ah laakiin haddii la xaggee u badan yahay wadnuhu badan yahay xagga wadnuhu badan yahay waina araxmata naxariistuna waxay ka timaadaa fi lkabidi beerka beerka wax loo yaqaano waina aracfata danqashadu iyo jaleecuna wuxuu ka yimaadaa iyo nuglaashuhu fi itixaali beeryarta dhexaalku waa beeryarta wax loo yaqaano wanafs maiga raaba ada mise nafas buu yii anafas saasaa fiican marka wanafasu neeftow markaa wey waa neefta wanafasu neeftan waxay ka timaadaa fi ri'ati sanbabaha sax weytaa muran ma laha midaa iyada xasan isnaad waa cilmi aad u qiimo badan dareertii la bixiy waa la bixin karaa de dadab maxaa la samayn mar bay xanuunsanaysaa marar badan waxay noqonaysaa in la bixiyo ayib baab alkibr kibirkii wuu baabya misaalkaasan joogaa hada bilahi towfiiq